ahlu sunnaha oo muctaqadkoodii diinta ahaa ka midi ana allaha tacaala ana allaha allah tacaalaa sarreeye madcuwun allaha loogu yeero weeye biasmaa'ihi magacyadiisii alxusnaa ee wan wanaagsanaa ama madcuwun allaha lagu baryo weye biasmaa'ihi magacyihiisii alxusnaa wanaagsanaa mawsuufun allaha lagu tilmaamo weye bisifaatihi tilmaamihiisii sifaatki uu lahaa allatii sammaa uu magacaabay oo naftiisa uu ku magacaabay naftiisa uu ku magacaabay wa wasafa uu tilmaamay bihaa sifaatkaasna tilmaamahana nafsahu naftiisa uu ku tilmaamay wa wasafahu sifooyinkaa iyo tilmaamahaasi uu ku sheegay oo ku tilmaamay bihaa sifaatkaasi nebiyuhu nebigiisa calayhi salaatu wasalaam oo nebiyulaahi muxamed ah salawaatu ullaahi wasalaamu calayh faqradan oo musanifku meeshaan ku dhigay watii saddexaad ah wuxuu ku soo celin doonaa fikrada sideedaad isla ayadii lafteedii bay ku soo celinaa hadalka laftiisa oo ismidda sideedaad waa tan laleh fikrada tamaaniya fiiriya wuxuu leeyahay wa annahu madcuwun biasmaa'ihi alxusnaa wa mawsuufun bisifaatihi alatii samaa ووصف بها نفسه وسماه ووصفه بها نبيه عليه السلام واسل هذا الكلفتيسي سو مجيدي marka waa tikraar oo min annaas ka leeyahay nasqi oo qofkii sameeyay qoray ba hadalka ku soo celceliyay ee waa isla ayadii lafteedii ayadii lafteedii waa hadalka laftiisa marka fiqradan iyo tan waa isku mid wey haddaad taa akhrina tan waan akhrin hadha waa ka soconaynaa mukararka marka wuu badan yahay waa arki doonaa dhowr meela ku arki doonaa musanifka meeshan wuxuu noogu sheegay faqradan allah inuu asmaana leeyahay sifaatna uu leeyahay magacyuu leeyahay tilmaamona waa leeyahay magacyahaasi asagaa isku sheegay oo qur-aankiisao ku sheegay allah nebigiisaa ku sheegay oo nebiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam sifaadka iyo tilmaamahana asagaas ku tilmaamay oo qur-aankiisii ku tilmaamay amase nebigiisa oo nebiyulaahi maxamed ah calayhi salaatu wasalaam ayaa ku sheegay marka wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala naftiisa ku tilmaamo rasuulkana uu allah ku tilmaamo waxa weeye siday ay u sheegeen oo allah naftiisa ugu tilmaamay nabiguna ku sheegay muslimiinta inay ugu sheegaan baa la rabaa inay ugu sheegaan baa la rabaa faqradaa markaa oo asmaada iyo sifaatka ilaahay ah asmaada iyo sifaatka ilaahay waxaad ogtihiin ilaahay asmaa buu leeyahay asmaada iyo magacyada uu leeyahay fii suurat alacraaf rabbi uu noogu sheego wuxuu yidhi walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay magacyada wan wanaagsan buu leeyahay iyada ku barya ilaahay ku tuuga magacyadiisa ilahay in lagu baryo yaa allaahu yaa raxmaanu yaa raxiimu yaa maliku yaa quduus yaa salaamu yaa muumin qur-aanku waa asmaada ilaah uu leeyahy asmaadaas ilaahay ku barina baa la rabaa fadcuuhu biha buu yidhi isaga ugu yeera ilaahayna ku barya magacyadaas leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay wuxuu yidhi ina lilaahi tiscan wa tisciina isma sagaal iyo sagaashan isimuu ilaahay leeyahay man axsaaha dakhala aljanna qofka koobo jannada ayuu galaa marka asmaada ilaahay leeyahay waxaa la rabaa siduu ilaahay iskugu sheego in loogu sheego sifaadka ilaahay uu sheegtay tilmaamahana siday tahay in loogu sheego baa la rabaa marka maadaama musanifka uu ka hadlayo muctaqadkii ahlu sunnaha uu ka hadlayo muctaqadkii ahlu sunnaha uu ka hadlayo mas'aladan la yidhaahdaa al asmaau wasifaatu waxa weeye waa mas'alo ay firaqa muslimiintu ka hadlaan dadka ahlu bidacana sibay u aaminaan ay uga hadlaan ahlu sunnaha oo wasaf ahna sibay uga hadlaan asmaada ilaahay sifaadkiisa ahlu sunnahu waxay uga hadlaan waxay sida shiikhu uu sheegay waxa weeye ilaahay waxay u sugaan sifaadka iyo asmaada uu leeyahay kamaa ahbatahu linafsihi wa rasuuluhu sala allahu calayh waali wasalam siduu ilaahay naftiisa ugu sugay rasuulkana ugu sugay ayay ahlu sunnahu u sugaan min hayri taxriifin ayagoo aan macnihii taxriif ku samaynin oon bedelin walaa tactiilin ayagoo macnaha dhanba aanan tirtirin oo yidhahda mabale ilaahay asmaada in sifaatkan maleba aanan oranin wa min hayri tashbiihin walaa tamtiilin iyagoo aanan khalqigii ilaahay addoommadiisii ku shabihin oon u ekaysiin ayagoo aan tamtiil iyo tusaale aanan khalqiga ugu samaynin ahlu sunnuhu sidaasay u sugaan allah magac asmaada u sheegto iyo sifaadka u sheegto rasuulka asmaada iyo sifaadka uu allah ku sheego siday tahay in loogu sheego baa la rabaa siday tahay inaan loogu sheego ahlu sunnuhu marka madhabkaasay ku tagaan waana ariiqii nabiyulaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii iyo salafu haadihi lumma ay ku dhaqmeenoo ka diin dhigteen wey waxaa khilaafay firqooyinka muslimiinta soo maray qaybo ka mida ah, ayaa alasmaa sifaatu khilaafo qolada la yidhahdo aljahmiya waa firqa oo firqooyinka muslimiinta soo maray ka mida ah. yacnii firqadaas aljahmiya waxaa loo leeyahay waxaa loo nisbeeyaa in la yidhaahdo jahm ibnu safwaan asamarqandi ayaa loogu abtiriyaa ninkaasaa madhabkaasi loo nisbeeya jahmiya la yidhahda marka alla wixii muctaqadkii jahmi ibnu safwaan qaatay oo dhan waa jahmiyiin baa la yidhaahdaa qoladaas jahmiyada la yidhaahdo waa kuwa sifaatka ilaahay iyo asmaadiisaba tactiiliyo waxbay aaminsan yihiin jahm ibnu safwaanna waa la yaqaanaa waa nin samarqanda ka soo jeeday magaciisana jahm ibnu safwaan la yidhaahdo shiikhiisuna waxaa la dhihi jiray jacd ibni dirham ayaa la dhihi jiray ninka uu ka soo qaatay madhabkan jacd ibni dirhamaa la yidhaahdaa jacd ibni dirham waxaa la yidhaahdaa yani waxu inkireen sifaatka ilaahay oo dhan bay inkireen wuxuu diidey oo yidhi ilaahay so qur-aanka ma dhihin wakallama allaahu muusa takliiman so qur-aankuma jirto waa inkireen in allaha lam yukallim muusa takliiman ilaahay muuse lama hadlin kalaamka ilaahay diidan yahay qaarkood way taxriifiyaano jahmiyada wa kallama allaahu meeshii hadii faacilka ahayd bay mafcuulu bihi ka dhigaanoo allah bay kalaamka u diidayaan markaasay muuse ka dhigaan qofka hadlaya waxay leeyihin wakallama allaaha mafcuulu bihi ka dhigayaan muuse faacil ka dhigayaan waa taxriif yacni qoladaas jacd ibnu dirham wuxuu kaloo inkiray ilaahay qur-aanku wuxuu ku yidhi waittakhada allaahu ibraahiima khaliila allah ibraahim nabiylaahi ibraahim bou khaliil ka dhigtay isagana wuxuu yidhi lam yatakid illaahu ibraahiima khaliila ibraahim ilaahay wadaay kama dhigan iyo saxiib midna wuu inkiray yani sifaadka ilaahay buu inkiray oo diiday waa loo yeeray yani xaakimkii waktigaas waasit magaalo la yidhaahda madaxda ka ahaa oo la yidhaahda khaalid ibni cabdillaahi alqasri ayaa u yeeray inuu ka noqdobaa loogu yeeray waa diiday waa la soo qabtay yacni maalin ciid ah oo ciidul adxa ah ayaa sheekhii jahm bni safwaan oo jacdi bni dirham ah yaa markuu diiday inuu masaladan ka laabto tiirku ku soo xiray ninkii xaakimkii meeshaas magaalada waasit haystay dadkiibuu ciiddii tujiyey khudbadii ciidda markuu u akhriyeybu wuxuu ku yidhi daxuu taqabbala allaahu daxaayaakum qof walbaaba udxiyadiisa ha samaysto xoolihiisa ha qasho ilaahayna ha ka aqbalo fa innii mudaxin alyawma bijacd bni dirham anigana udxiyo ninkaanaan ka dhiganayaa buu yidhi markaasuu mimbarka ka soo degay meeshii baa ninkii lagu bireeyey oo ku dhintay isagoo madhabkii qabo yacni madhabkaas baatilkaabu ku dhintay lagu dilay shiikhiisii sidaas buu ahaa waxay qabeen jahmiyada qolada la yidhaahdo jannada iyo naartu inay baaba'ayso aysan jirayn funaa ljannati wanaar ayay qabaan waxay qabaan iimaanka waxa la yidhaha masalat liimaan inay tahay almacrifatu billaahi faqad haddaa ilaahay garataba inaad mumin tahay muslim tahay yacni gaalada waxa dhan ilaahay qofaan aqoon ma jiro qof walba inuu ilaahay jiro nin walba ogyahay taasay qabeen yacni masaa'il aad iyo aad u tiro badan ayay maaragtay qabeen sidaa darteed jahm bnu safwaan laftiisa waxaa la yidhaahdaa isagana waxaa dilay magaalada marwa la yidhaahdo ayaa lagu dilay waxaana dilay muslim ibni axwas almaazini oo ahaa bani umaya madaxdoodii kuwii ugu dambeeyey buu ka mid ahaa ninkaas ayaa maaragtay isagana dilay jahm bni safwaan marka jahm jahmiyiinta marka qoladaas ah waxay qabaan asmaada iyo ilaahay subxaanau wa tacaala inuusan asmaa lahayn sifaadna lahayn sidaasay qabaan tilmaamna uusan lahayn keliya waxay qiraan ilaahay inuu daato leeyahay allah daatadiisa basay qiraan daatadiisana waxay leeyihiin laa tushbihu dawaata almakhluuq ma shaabahdo makhluuqaadka kale daatadooda ma shaabahdo uma eka ayay yidhaahdaan marka allah uma sugaan asmaa iyo sifaad toona uma sugaan asmaa iyo sifaad labadaba uma ogola sababtu waxay leeyihiin haddaan ilaahay asmaa u sugno makhluuqaadka asmaa leh haddii aan ilaahay sifaad iyo tilmaamo u sugno oo qur-aanka wuxuu ku soo ororo aan sugno makhluuqaadka sifaad bay leeyihiin marka waxaa imaanayso in mushaabahatulmakhluuq baa imaanaya yacni khalqigii inuu ilaahay u ekaado ayaa imaanaysa la yidhahda ahlu sunnuhu way radiyaan hadal aad u qiimo badan ku radiyaan waxay yidhaha maadaama daatada ilaahay aad qirteen oo ilaahay inuu daata leeyahay aad qirteen daatadiisuna inaysan laa tushbihu dawaata almakhluuq makhluuqa daatadooda aynan shabihin aad qirteen waxay leeyihiin alqawlu fi lasmaa'i wasifaati kalqawli fi daati bay leeyihiin alqawlu fi lasmaa'i wasifaat marka laga hadlayo sifaatkii asmaada ilaahayna wuxuu la mid yahay daatada oo kaleo la mid tahay maxaa yeelay ibaatu daatka waxa weye waa ibaatu wujuuduha daate inuu leeyahay ilaahay ayaad qirteen laakiin ibaatu kayfiya maaha daatada ilaahay seebay u taallaa cidna ma garanayso wax garanaya lama arko cid taqaana lama arko marka sidaasoo kale asmaada ilaahay iyo sifaadka ilaahay xaqiiqadooda lama yaqaano sida daatadiisa aanan loo garanaynin baan xaqiiqadeeda kayfiyadeeda waxa ay tahay annagana ma garanayno sidaasay leeyihiin marka waa ka bogsoonaya qofka markuu garto haddaaba daato ilaahay sugtay daatadana say u taalla aadan garanayn sifaadka ilaahayna waa sugaynaa kayfiyadoodana ilaahay baan u daynaynaa ma naqaana annaga laakiin sow allah u sheegtay rasuulkuna u sheegay calayhi salaatu wasalaam ayaanu ku daynaynaa marka qoladaas waa min firaqi daalla bay ka mid yihiin culammaduna ahlu sunnuhu sidaasay ku radiyaan alqowlu fi alasmaai wasifaati kalqowli fi daati bay dhahan haddaaba daatadii sugteen khalqigana aysan u ekayn asmaa ilaahayna waa loo sugeeya sifaatkiisa laakiin kayfiyadeeda anagu ma garanayna weyaan sidoo kaleeto qolada kale la yidhahda almuctasila almuctasila iyaguna firqooyinka muslimiinta soo maray firqo ka mida weeye yacni asalka muctasilada waxaa la yidhahdaa nin la yidhaahdo camr ibni cubayd iyo waasil ibni cataa iyo asxaabtooda raggaasaa bilaabeen waxayna la yidhaahdaa waxay loogu baxshay muctasila waxa loogu bixiyey majliskii xasan albasri raximahullah taabicigaa weyn oo caalim ka ahaa oo caabid ka ahaa ayay majliskiisii ka fogaadeenay ka dheeraadeen weliba yacni markii ay hijrada nebiga qarnigii maaragtay labaad bilowgiisii ayuu ahaa marka way ka fogaadeen sidaasaa marka muctasila loogu bixiyey ninka la yidhaahdo waasil ibnu cataa usuusha muctasilada ay leedahay ninka ta'siiliyey oo dhisay waa asaga wey waasil ibnu cataa ayaa wuxuu sameeyey usuusha ay leeyihiin muctasilada asagaa sameeyey camar ibnu cubayd oo tilmiidka xasan basri ahaana waa uu ku raacay isagaasuu qaatay fikraddii waasil ibnu cataa buu qaatay weeyaan marka qoladaas yacni muctasilada ah oo asalkooda halkaa ka soo jeedo firqooyinka firqi daalla bay ka mid yihiin waxay leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala asmaa baan u sugaynaa waa ogol yihiin asmaada ilaahay magacyo inuu ilaahay leeyahay waa u qirayaan laakiin laa yuhbituuna lahu sifa wax sifa aho ilaahay u ogol yihiin lama arko sifo ilaahay tilmaam uu leeyahay male waxay leeyihiin allah waxaan leenahay wa caliimun bilaa cilmin allah caliim waa u ogolnahay magacaas la yidhaahdo laakiin sifat lcilmi uma ogolin bay leeyihiin wa qadiirun bilaa qudra qadiir inuu yahay waa u ogolnahay laakiin bilaa qudra sifat lqudra u diidaynaa iyo wixii lamida ah bay leeyihiin yani asmaaday ogolaadeen sifaadkiina waa diideen sababta ay leeyihiin ay u diideen haddaan ilaahay sifo u sugno oon raahno yacni qudro u leeyahay cilmiba u leeyahay maaragtay sifaadkaas aanu tilmaamno waxaa ka dhalanaya bay leeyihiin tacadud alaaliha ilaahyaal fara badan inay jiraan inaan sugnay baa ka dhalanayso taasna ma suuroobaysa bay leeyihiin culummada ahlu sunnahu way radiyaan waxaa lagu radiyaa la yidhaahdaa alkalaamu fi sifaati kalkalaami fi lasmaa baa la yidhahdaa haddiiba ilaahay asmaa u sugteen yani ifaat asmaada aad sugteen oo kale bay sifaatkuna la mid yihiin ilaahay sifaat buu leeyahay sifaatka rabbi uu leeyahay tilmaamadu leeyahayna makhluuqa sifaatkooda ma shaabahdo ma shaabahdo umana eg maxaa yeele hadda maalan ilaahay sifatu samci buu qur-aanka ku suganaya wuxuu yidhi laysa ka mili shayun wa huwa samiicu lbasiir maqal iyo arag buu ilaahay sugtay wuxuu yidhi wahuwa samiicu basiiru asamcu wlbasar waa arag iyo maqal ayuu ilaahay sugtay subxaana watacaala maqalka iyo maaragta aragga uu sugtay khalqiga samcigiisa iyo basarkiisu ma shaabaada umana eka maxaa yeelay aayadda aan hadda akhrinay awalkeedaa waxaa ku jiro laysa ka milihi shaya wax ilaahay lamid noqon karaayo maba jiro maba jiro ilahay wax shaabihi karaba khalqigan ilaahay samcu walbasar u sugay wuxuu leeyahay fii suurati addahr markuu ilaahay ka hadlay hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shayan madkuura ina khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliih muxuu rabbi yidhi fajacalnaahu samiican basiira asamcu walbasar ayuu ilaahay u sugay khalqigan allahna samcu walbasar u shig marka waxaa la yidhahdaa laysa samcu ka samci wala albasaru kaalbasar aragga ilaahay khalqiga u sugay kan ilahay waa kala duwan yihi maqalka ilaahay naftiisa u sugay iyo maqalka bani aadamku waa kala duwan yihi kan ilaahay ma garanayna anaga kayfiyadiisaan tafwiidinaynaa bis laakiin waxaan sugaynaa inuu samci iyo basar leeyahay maxaa yeele isagaa sheegta waa sugaynaa xaqiiqadeeda miya ma garanayno ahlu sunnuhu kayfiyaday tafwiidiyaan marka sidaas ayay maarata culammada jawaabaan waxay yidhaahdaan alkalaamu fi sifaati kalkalaami fi lasmaa ayay la mid tahay yidhaahdaan soo haray alashaacira waalmaturidiya labadaa qolo ashaacirada iyo maturidiyada asmaada ilaahay oo dhan way sugaan kulluhaa way sugayaan sifaadka allana ma sugaan ilaa toddoba sifa mooye toddoba tilmaamood keliyahay ashaacirada iyo maturidiyada ay sugtaa inta kale waa ta'wiilinayaan waa tawiil oo jeebkooda ah ayay sameeyaan oo maalan sifaadka ay sugaan oo toddobada ihi waxa weeye alqudra awoodda ilaahay way sugaan inuu ilaahay qudro leeyahy iraada bay sugaan doonis inuu rabbi leeyahay assamcu bay sugaan maqal inuu ilaahay leeyahay walbasaru arag bay u sugaan allah inuu arag leeyahay alxayaatu nololay u sugaan wlcilmu cilmibay ilaahay u sugaan wlkalaamu hadalna waa u sugaan toddobadaas bay sugaan keliya intaasay ilaahay u sugaan sifaadka soo hara miya way ka anfiyaan ilaahay waa taxriifiyaan way bedelaan maleh bay ay leeyihiin waad ogtihiin xataa caqiidat alcawaamka dhallinyarada yararka markii naloo akrin jiray waa taqaanaan saddex toddobada sifay sugaan lahu sifaatu sabcatun tantadimu faqudratun iraadatun samcun basar xayaatun alcilma kalaamun istamar bay dhahaan waa toddobadaas sooma jeedi faqudratun iraadatun samcun basar xayaatun alcilma kalaamun istamar yacnii intaas toddobadaa sifo ayay ashaacirada iyo maaturidiyadu ay sugaan weeyaan waxay ta'wiiliyaan oo taxriifiyaan macnaheeda hadleeyaan sifaadka intiisa soo harta allah subxaana wa tacaala wejhi markuu qur-aanka ku sheegto wayabqaa kullu shayin haalikun ilaa wajha qur-aanku weji buu ilahay ku sheegtaa waxay leeyihin wejiga ma ahane daata baa loo jeeda adaatu baa loo jeeda daatadaa loo jeedaa bay ilaahay qur yad buu ku suganaya gacan buu ilaahay sheegani wuxuu leey yadullaahi fowqa aydiihim bal yadaahu mabsuudataani qur-aanka ilaahay ku sheegaa yacni lima khalaqtu limaa khalaqtu biyadaya qur-aanka yad way ku badan tahay gacan buu ilaahay sheegani gacanta waxay ku fasiraayaan alqudra ama nicma loo jeedaa gacan ilaahay ma leh qudro iyo waxaa loo jeedaa nicma bay leeyihin waa taxriif maaha macno saxa istiwuu ilaahay sheeganaya inuu ilaahay subxaana wa cashigiisa ka kor noqday waxay ku fasirayaan bimacna alistiilaa istiwahan looma jeedo bimacnaa irtafaca iyo wacala iyo looma jeede bimacna alistiilaa baa loo jeeda alghalaba wasaytara la yidhahdaa ilaahay dad khalqigu ka adkaaday waa ka khaalib noqday saasay leeyihin istiila waxaa la yidhahda qofka marka istiilaaga la yidhaahdo markaad dad inta meel isku qabsataan ood ku dagaalantaan adiga aad inta ka adkaato ka qaalib noqoto baa la yidhahdaa istawla fulaanun calaa fulaanin hebel hebel buu ka adkaaday baa la yidhahdaa laakiin ilaahay khalqigiisa marka horeba yacni cid ku qabsanaysa oo la dagaallamaysay lama arko istiwahaasaa ka majiibuu ilaahay sheegani imaatan buu ilaahay sheegtaa wajaaa rabbuka wlmalaku safan safa yani majii waa imaatan buu ilaahay sheegtaa ityaan buu ilaahay sheegtaa imaatan hal yanduruuna ila an yatiyahum allahu fii dulalin min alhamaam allah inuu u yimaado ityaanka way bedelayaanoo waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa majiiu mrihi wa ityaanu amrihi maaha allah wax imaanay waa amarkiisay leeyihiin yani taxriifaad noocaasoo kaley sameeyaan nusuulow ilaahay nabiyulaahi maxamed u sheegaa nusuulu amrihi bay odhanayaan ama nusuululmalak baa loo jeedaayo ma aha allah wax soo degaayo yani saasoo kale bay leeyiin culummada marka waxay ku radiyaan qoladaa ashaacirada iyo maturidiyada waxay ku radiyaan maadaama sifaatka qaar ka mida ay sugeen qaarna ay ta'wiiliyeen waxay leeyihiin alqowlu fii bacdi asifaati kaalqowli fi kalqowli bilbacd haddiiba qaar aa sugteen qaarka kalena waa inaa sugtaan lanna ilaahay xayaataa u sugtay samcibaa u sugtay basaraa u sugtay iraadaa u sugtay kalaam baa u sugtay waa inaa marka sifaadkii kalena aa sugta baa la rabaa wax farqiga u dhexeeya ma jiro weyaan macnahaasna ahlu sunnaha waa ay ku radiyaan weyaan marka madhabka ahlu sunnuhu waxaa weeye allah asmaawan wanaagsan buu leeyahay sifaad wan wanaagsan buu leeyahay siduu ilaahay iskugu sheegay in loo daayaa la rabaa amaa xaqiiqadeeda miya xaqiiqada kayfiyada uu ilaahay sifaadkiisa ay leeyihiin annagu ma garanayno intaas waa inuu waxaanan garanaynaa inaysan khalqiga aysan shaabihin uusan u ekayn makhluuqiisa wey ahlu sunnuhu marka qaacidadaasay haystaan laysa ka milihi shayun wa ka milihi shayun marka la waxay rad ku tahay dadka mumiliinta ah kuwa ilaahay khalqigiisa u ekaysiyaa jiro oo oranayo lahu samcun ka samci maqalkaygoo kale u leeyahay sida lahu nusuulun ka nusuuli lkhalqi nusuul sida khalqigu dadku meel sar uga soo degaan oo kale ayuu rabbi u soo degaa bay leeyihiin yacni lahu istiwaaun ka istiwaai makhluuqi khalqigay u ekaysiiyaan ilaahay khalqigiisa qofka u ekaysiiyana ku kufrinaya waa gaallimow laysa ka milihi shay kaafta waa zaa'ida la yidhaahdaa culammada mufasiriinta laysa miluhu shayan adoo yiroo kale waa laysa miluhu allah waxa midka u ekaan lahaa maba ahaaninba shay wax jira maba ahaba cid ilaahay u ekaan karta lama arko marka waa raddun cala almumaila la yidhaahdaa dadka ilaahay khalqigiisa u ekaysiya aayadda lagu radiya wa huwa asamiicu albasiiruna waxay tahay raddun cala almucaila kuwa ilaahay sifaatkiisa diidayo ama qaarkood diidayo asmaadiisa diidayo waa mucaila la yidhaahdaa macnihii o dhan bay tirtireen kuwaas ayay ayadana ay rad u tahay marka miqyaaska ahlu sunnuhu ay haystaan waa aayaddaasi weeyaan aayaddaasay haystaan shiikhu marka ijmaalu noo sameeyey wuxuu yidhi wayactaqiduuna waxay ictiqaadiyaan ahlu sunnuhu ana allaha alla tacaala sarreeye madcuwun allah loogu yeero weye biasmaa'ihi alxusnaa ama madcuwun allah lagu baryo weye biasmaa'ihi alxusnaa magacyadiisa wan wanaagsan allah lagu tuugo wey mawsuufun allah lagu tilmaamo weye bisifaatihi tilmaamihiisii allatii sama isagu isku sheegay wawasafahu biha ifaadkii tilmaamaha uu ku sheegay nabiyuhu sal lahu alayh ali wasalam nabiyulaahi muxamedna uu ku sheegay siduu ilaah ugu sheegay u dayso adiga xaqiiqadeedana tafwiidi ilahay baa garanaya dheh musanifka fakrada afraad wuxuu yidhi khalaqa aadama biyadihi aadam ayuu abuuray allah biyadihi gacantiisabuu ku abuuray tan shanaadna wuu raaciyo wuxuu yidhi wayadaahu allah labadiisa gacmood mabsuudataani kuwa la fidiyey waay waa fidsan yihiinoo allah baa fidiyey yunfiqu ilaahay wuu bixiyaa kayfa yashaau waxbuu nafaqeeyaa nafaqu ummadda maaragtay ou risqi siiyaa kayfa yashaau sow doona buu ilahay u risqi siiyaa waa la sakhiya oo maaragtay yani catiyo badan weeyaan bila ictiqaadi kayfin ayadoo aan wax kayfiya gacantiisa gacmihiisa ay u yaallaan say yihiin annagu ma garanayno labadiisa gacmood say yihiin ma garanayno bilactiqaadi kayfin kayfa wax la yidhahda lama ogola ilahay maba ogaan karnaba waa sakaayo qariye ma naqaano inta asagaa naftiisa yaqaana uu nooga sheego rasuulkiisana uu nooga sheego oo asaga nooga cilmi badnaa ilaahay baan rumaynaynaa waxay noo sheegaan kayfiyana halkaasaan dhigaynaa saasuu u egyahay saasay taa lama odhanayo labadan faqro oo musanifku uu sheegay faqrada afraad wuxuu ku soo celin doonaa fiqrada kow iyo tobnaad buu kusoo celin doonaa wuxuu leeyahay wa khalaqa aadama calayhi salaam biyadihi waa isla ayadii sooma jeedi ta kow iyo tobnaad waa ayadii wayadaahu mansuudataanina tan labaaduu kusoo celinaya tan shanaadna midda midda labaiyo tobnaad buu kusoo celin wuxuu leeyahay wayadaahu labadiisa gacmood allah mansuudataani waa kuwa la fidiyey yunfiqu wuu nafaqeeyaa kayfa yashaau sow doonabuu ilahay waxuu nafaqeeyaa bila ctiqaadi kayfa yadaahu intaasu ku siyaadi xoogaa yaru ku daray bilictiqaadin ayadoo aan la ictiqaadinaynin kayfa yadaahu labadiisa gacmood kayfiyadooda aan la garanaynin habka ay yihiin anagu ma naqaan id maxaa yeelay lam yantiq kuma uusan hadlin kitaabullaahi tacaala alla kitaabkiisa fiihi yani maaragtay kitaabka dhexdiisa bikayf fiihi allah yani shanigiisa sifaadkiisa bikayfin kagama hadhin wey kayfa waxa la yidhaahda habkaasay u yaallaan saasay u egyihiin kitaabka qur-aanka nooma sheegin rasuulkana nooma sheegin calayhi salaatu wasalaam keliya maxaana loo sheegay allah inuu leeyahay yad inuu leeyahay laba gacmood inuu ilaahay leeyahay adna labada gacmood ilaahay usug labada gacmood allah subxaana watacaala u sug ha tawiilinin ha taxriifinin waxaad tidhaahdaa lahu yadaani taliiqu bijalaalihi laba gacmood oo rabbi u cuntanta buu rabbi leeyahay kayfiyadeedana aanan garanaynin annaga inuu qofku sidaa u daystaaga waxay yidhaahdeen ashaacirada iyo maaturidiyada waxay horta kuwa sifaadka inkiraya waaba diidanaayeenba sidaad ogtihiin muctasili iyo jahmiya ayaga maba ogolaba qoladan kaleoo ta'wiilinayso yadda waxay leeyihiin waa bimacna nicma baa loo jeedaa alyaddu bimacna nicma ayaa la yidhaahdaa bay leeyihiin waxaa kaloo la yidhaahdaa bimacna alqudra waayahe haddii yaddii ilaahay bimacna alqudra lagu fasiro qudrada ilaahay uu leeyahay ma tacadudaamayso hal qudru ilaahay leeyahay hal qudru ilaahay leeyahay allahna muxuu yidhi qur-aanka muxuu ku yidhi bal yadaahu mabsuudataan laba gacmood ayuu rabbi leeyahay oo la fidiyey marka maxay ku fasiraya marka laba qudrow ilaahay leeyahay ma dhihi kara maya allah hal qudrow leeyahay qudradiis waa mid wa macnahaasa horta lagu radiyaa weeyaan tan labaad allah subxaanau wa tacaala yad asagaa sheegtay markii ibliis uu la hadlayey oo aadam sujuudiisii nebi aadam inuu u sujuudo ou diiday ayaa rabbi weydiiyo o yidhi yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya ibliisow maxaa kuu diiday gacmahayga labadeeda gacmood waxa aan ku abuuray axadkaan ku abuuro aadama inaa u sujuudo markaasuu yidhi qaala ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin anigana dabbaad iga abuurtay asna dhoobaad ka abuurtay marka anaa ka fadli badan qofka faadilka ah yacni qofka mafduulka inuu u sujuudo sax ma ah asagaa la rabaa aniga inuu maarata in lay amro sujuud ma aha buu leeyay anaa ka fadli badan buu qabaa markaas waa tan ibliis lagu lacnaday weeyaan marka allah subxaana wa tacaala waxaa weeye markuu allah ka hadlaya laba gacmood ayuu rabbi subxaana wa tacaala sugtay wuxuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala waqaalat yad yadullaahi maqluula hullat aydiihim walucnu bimaa qaaluu yuhuud baa waxay yidhaahdeen alla waa alla faqiiraho gacantiisu waa xiran tahay waa faqiir markaasuu allah yidhi hullat aydiihim gacmahooda alla xirxiro walucinuu bima qaaluu wixii ay yidhaahdeen waa lagu lacnaday oo ilaahay baa gacantiisu xirantao bakiila waa bakiil markay yidhaahdeen ayuu rabbi yidhi markaasuu yidhi bal yadaahu mabsuudataan yunfiku kayfa yasha hadalka markuu shiikhu meeshan uu ku tarjamayo uu leeyahay wa yadaahu mabsuudataan yunfiqu kayfa yashaa aayaddaas ayuu ka soo qaadanaya oo fii suurati almaa'ida ku jirto ayuu ka soo qaadanaya bal yadaahu alla labadiisa gacmood mabsuudataani kuwa la fidiyo wey yunfiqu ilaahay wuu nafaqeeyaa kayfa yashaau marka allah labadiisa gacmoodna waa yamiinu ah. yani ilaahay shimaal looma nisbeeyo shimaal looma nisbeeyo bidix lama yidhaahdo waa yemiin labadiisa gacmood nabi maxamedana ku sheegay xadiidka imaamu muslim fii saxiixu ku warinaayo xadiid ibni cumar wuxuu nabigu yidhi wakiltaa yadayhi yamiinuun allah labadiisa gacmood waa yemiin ah. waa midig waa ah ilaahay subxaana wa tacaala labadiisa gacmood waa midig weyaan yadda marka yani waxa weeye ayadoo tafniyaana way timid oo bal yadaahu mabsuudataan mar la ifraadiyana yadullaahi fowka aydiihim bay imaanaysaa ayadoo mutanaa biyadaya bay ku imaanaysaa labadeeda gacmood aan ku abuurtay oo laba laga dhigo laakiin ayadoo jamca ma jiro marka qaara waxay leeyihiin oo ay odhanayaan ilaahay baa wuxuu leeyahay wasamaa banaynaaha biaydina ilaah aid waaba la jamciya leeyihi marka yad baa loo jeeda laakin waa taxriif kutubta luqada iyo markaad mufasiriinta u noqotay yad cid ku tilmaamta ma laha marka la leeyahay maba ahaba jamc ayd laysa bijamcin jamc maaha waa lafdi mufrad ah oo laga keenay min aada yaiidu ayda waa masdar ah. masdar ah. marka waa lafdi mufrad ahe eh. jamc maaha lama jamcinin lamana dhihi kariyade aadaya iidu aydantad macna lquwa baa loo jeedaa waa awoodooda waasamaaa banaynaaha samooyinkii waxaanu ku dhisnay samadii biaydin ay biquwatina lagu fasira awood baanu ku dhisnay yad ma aha looma jeedo ficilka waa min aadabu ka yimid aydan waa masdar waaye waana lafdi mufrad ee ma aha weyaan marka allah subxaana wa tacaala gacmaha uu sheegto xaqiiqadooda ma naqaano gacmaheennana ma aha teennoo kale ma aha ma shaabahda laakiin laba gacmood inuu leeyahay labadiisa gacmoodna midig yihiin baan rumaynaynaa labada gacmood ilaahay leeyahay inay yemiin yihiinaan rumaynaynaa weye walidaalika ibn abi daawuud wuxuu leeyahay waqad yunkiru ljahmiyu aydan yamiinahu wakiltaa yadayhi bilfawaadili tanfacu yani risaaladiis ibn abi daud abu daudkii sijistaani saaxibu sunan wiilkiisa markuu risaalada uu leeyahy manduumada xaiyada la yidhaahda markuu ka hadla wuxuu leeyahy waqad yunkiru ljahmiyu ninka jahmiga inuu inkirabaa la arkaa aydan yamiinahu alla midigtiisa inuu inkirabaa la arkaa wakiltaa yadayhi labadiisa gacmood bilfawaadili tanfaxu yani catiyada ayay bixisaa yani ilaahay subxaana watacaala yadaahu mabsuudataan biljuudi waalcataai waalkaram ayuu ilaahay ku nafaqeeyaa weyaan sakhi waa ilahay subxana watacaala weyaan wa anahu musanifku wuxuu leeyahay raximah llah wa annahu jalla wacala istawaa cala alcarshi bilaa kayfin fainahu intaha ilaya annahu istawaa cala alcarshi walam yadkur kayfa kaana istiwaa'uhu musanifku wuxuu leeyahay wa annahu allah jalla wacala jalla weynaaye wacalaa sarreeye istawaa wuu kor noqday cala alcarshi carshigiibuu ka kor noqday bilaa kayfin kayfiya la'aan ayuu carshigiisu uga kor noqday meeshaa wuxuu ii dhigay fa ina allaha tacaala anha buu marka uu kasoo guurina alimaam dahli kitaabkiisa alculuw lilcaliy alhafaar markuu kasoo naqlina hoos wuxuu ku dhigi fainahu intaha ilaya anahu istawa cala alcarshi macnahaasaanad mooda xoogaa inuu toosan yahay in la yidhaahdo fainahu ina alamr washaniye intaha ilaya aniga waxaa ii dhammaaday oo isoo gaaray oo ahlucilmigii iga soo gaaray annahu allah istawa inuu ka kor noqday cala alcarshi carshiga uu ka kor noqday bilaa kayfin kayfiya la'aan qaabka uga kor noqday lama yaqaan ma garanayn walam yadkur ma sheegin allah kayfa sidee buu kaana ahaaday istiwaa'uhu kor noqoshadiisa oo kor noqday seebuu yahay ilaahay qur-aanka nooguma sheegin laakiin muxuu noo sheegay inuu ilaahay subxaana wa tacaala istiwaa leeyahay oo istiwaa cala alcarshi uu leeyahay ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala noo sheegay fiqradaa lixaad musanifka wuxuu kaga hadlay istiwaa ullahi cala alcarshi annaga waxaan rumaynaynaa ilaahay carshigiisa allah inuu ka sarreeyo sow doonana uga sarreeyo sow doona uga sarreeyo laakiin kayfiyadiisa annaga ma naqaan seebo uga kor noqday maya ma garanayn annaga kayfiyada mar walbaba ahlu sunnuhu taasay tafwiidiyaan waa la tafwiidiyaa sidaa darteed qur'aanka istiwaaha ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka warramayo toddoba suuradood ayuu toddoba aayadoodoo ku dhex jirta uga hadlay annahu istawa cala alcarshi inuu carshigiisa ilaahay ka kor noqday ayuu uga hadlaa suurat alacraaf ka soo bilab allah wuxuu ku leeyahy fi suurati alacraaf ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin uma istawa cala alcarshi samaawaadka ilaahay markuu lix maalmood ku abuuray ardadii carshigiisau ka kor noqday fii suurati yunus oo ku xigto yani suuradda kasoo hooseysaan ujeeda waxa weye suuratu yunus allah wuxuu ku leeyahay ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin uma istawa cala alcarshi ilahay carshigiisa inuu ka kor noqday buu sugaya suurat racdi oo suuradda saddexaad ah rabbi wuxuu ku leeyahay allah aladii rafaca asamaawaati bikayri camadin tarownaha uma istawa cala alcarshi waa tii saddexaad wey midda afraad allah wuxuu leeyahy fii suurati taaha wuxuu ku ohanaya fii suurati taaha alraxmaanu cala alcarshi istawa waa tii afraad wey midda shanaad wuxuu leeyahay fii suurati furqaan allah wuxuu ku leeyahay allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa fii sittati ayaamin uma istawaa cala alcarshi araxmaanu fasal bihi khabiira waa fii shanaadu suuradda lixaad aliflaamim asajda wa suuradda suurat aljurus a u naqaano ayuu allah leeyahay allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa fii sittati ayaamin uma istawaa cala alcarsh tan toddobaad waa suura xadiid w suura xadiid ayuu allah wuxuu leeyahay huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaamin uma istawa cala carsh soo toddoba suuradood soo maaha toddobadaas ilaahay carshigiisa inuu ka kor noqdo ku sugaya istiwaha marka maxaa la yidhaahdaa istiwahan macnihiisa maxaa loo jeedaa ibn qayim aljawsiya raximah ullah kitaabka yani manduuma nuuniya la yidhaahdo qasiida nuuniya la yidhahda nuuna ku dhammaataa laakiin magaceeda waxaa la yidhaahdaa alkaafiyatu ashaafiya fi lintisaari lilfirqati annaajiya la yidhahda magacaasay leedahay alkaafiyatu ashaafiya fi lintisaari lilfirqati annaajiya markuu tilmaamayo dadkii salafkii iyo a'immadii hore macnaha istiwaha uu leeyahay wixii ka sugnaaday ayuu wuxuu leeyahay falahum cibaaraatun calayha arbacun qad xasalat lilfarisi aطacaani wahiya istaqara waqad calaa wakadalika irtafaca aladii maa fiihi min nukraani wakadaka qad sacida aladii huwa raabicu waabuu cubaydata saaxibu shaybaani يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن والأشعري يقول التفسير huwa qawlu ahli lictizaali wa qawlu at baacin lijahmin wahuwa duu buطlaani fii kutbihi qad qaalahu min muujizin wa ibaanatin wa maqaalatin bibayaan yani markaas culamo fara badan oo sardinaya wuxuu leeyahay yani salafka waxay leeyihiin macnaha istiwa la yidhaahdo afar cibaaro bay leeyihiin afar cibaaro afar arrimood bay sheegaan taasna qof walba oo fariso diinka garanaya u fahmi karo wahiya istaqara waa la yidhi lafdiga lila waa sugnaaday wa calaa calaa cala alcarshi carshiguu ka kor noqday waa sugnaatay irtafaca waa midda saddexaad wey wuu kor noqday sacida wuu koray waa ka kor noqday intaba afartaas cibaaro ayaa maaragtay yay leeyihiin oo ka sugnaatay buu odhanaya weyaan weliba sacida in la yidhaahdo sacida lafdiga la yidhaahdo sacida cala alcarshi marka la yidhaahdo waxa weeye qowlkaas waxaa dooranayo wuxuu leeyahay abu cubayda oo loo jeeda macmar ibn lmutanna ayaa loo jeedaa oo saaxibu shaybaanka uu leeyahayna waa abu camr ibn alcalaa ayaa shiikhiisii ahaa kaasuu u jeedaa marka kitaabka tafsiirka uu leeyahay ayuu ku sugayaa buu yidhi abu cubayda saaxibu shaybaan wuxuu leeya yakhtaaru hada alqowla fii tafsiirihi tafsiirkiisabuu ku dooranaya isagaana adra min aljahmiyi yani adra min aljahmiyi bilqur'aani buu leeyahy qur'aanka ninka jahmiga ah isagaa kaga ogaansho badan oona kar aqoon badan wey dadka ilaahay u sugo istiwihiisa u sugaa waxaa ka mida buu abulxasan alashcari isagana wuxuu yani in istawlaa lagu fasiro istawa istawlaa lagu fasiraa inay bugtaan tahay buu sheegi oo wuxuu leeyahay qowlkaasi waxa waa qowlka ahluictisaalka muctasiladu ay qabto iyo atbaacda jahmiyiinta qabta buu leeyahy safaan dadkii raacay iyo muctasilada ayaa istawa bimacnaa istawla ku fasiro wuxuuna ku leeyahu yidhi saddex kitaab buu sheegay fii kutubihi qad qaalahu min muujizin kitaabka muujis la yidhaahdo abu xasan ashcari leeyahay kitaabka alibaana fii usuuli dayana la yihaahdo oo abulxasan alashcari leeyahay kitaabka la yidhahdo maqaalaat alislaamiyiin wakhtilaafi almusaliin saddexdaba uu tilmaamay fii kutubihi min muujizin wa ibaanatin wa maqaalatin bibayaani buu yii saddexdaa kitaab ibnu qayim aljawsiya wuxuu leeyahay abulxasan alashcari saddexdaas kitaab ayuu ku caddeeyey in ay istowlaa bimacnaa ay tahay madhab baatila inay tahay madhabkii jahm ibni safwaan iyo madhabka muctasilada inuu yahay ayuu ku caddeeyaa buu sidaa darteed istiwaaha marka la yidhaahdo waxaa lagaa rabaa kayfiyada markay gaarto inaan la tafwiidiyo kayfiyada bisaa la tafwiidiya imaam maalik ibn anas waad garanaysa imaamu daar alhijra ayaa nin u yimi markaasuu yidhi yani markuu sheekha weydiiye yidhi ilaahay wuxuu leeyahy alraxmaanu cala alcarshi istawaa kayfa istawaa seebuu ilaahay carshigiisa uga kor noqday imaam maalig aad uga carooday arintii aad buu uga xanaaqay ilaa dhibigow ka soo daatay markaasuu wuxuu ku yidhi hadal maqaalo aad u cajab badan culammada qaarkoodna umu salama ayay u nisbeeyaan laakiin hadal aad u qiimo badan buu ugu jawaabo uu leeyahay wuxuu yidhi alistiwaau macluumun waalkayfu majhuulun waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca wamaa araaka ilaa saaxibu bidca akrijuuhum saasuu ku yidhi yani wuxuu yidhi istiwaha waa macluum waa la garanaya istiwaha ilaahay qur-aanka lagu yaqaanaa sunnada nabiga lagu yaqaanaa luqadda carabiga lagu yaqaanaa istiwa wax laydhaha waa la garanaya bimacnaa cala iyo irtafaca istiqara sacida wixii la sheegay wixii salafku ku tilmaameen macnihiis waa la garanaya fi luqati wa fi sharci labadaba waa lagu yaqaanaa laakiin kayfiyadiisa waa habka ilaahay cad noqday yani istiwidiisa ayuu weydiinaya waa majhuul lama garanayo ma naqaan anaga ba nooma sheegi markaasuu yidhi in la rumeeyo istiwahana waliimaanu bihi waajib waa shay waajib in la rumeeyo in la weydiiyo layidha kayfa stawa kayfiyada ilaahay la raadiyana waa bidca buu yidhi adigana kuma arka ilaa mubtadic inaad tahay mooye iga saara buu yidhi majliskayga iga saara markaasaa laga baxshay weeyaan marka istiwaha ilaahay uu leeyahay yani allah waa fowqa carshihi wey bidaatihi buuna daatadiisu ilaahay kala koryahay in la yidhaahdo ilaahay meel walbuu joogaa allahu mawjuudun fii kulli makaan la yidhaahdo waa jahl bnu safwaan iyo muctasilada iyo ahlubidaca qowlkooda wa ilahay meel walba ma joogo qur-aanka inta aayaadka sifaatka culuwiga ilaahay ku saabsan oo inuu ilaahay qalbigiisa ka sarreeya tilmaamayo mawjuud fii kulli makaan jah bni safaan ay yidhaahda waa jahmiya caqiida jahmiya waa noo soo dustay annaga maaragtay waa noo timid markaasaa ilahay meel walbuu joogaa la leeyahay caqiidada ahlu sunnaha ka mid ma aha ilaahay mawjuud wuxuu meel walba ku yahay bicilmihi wa huwa fowqa carshihi isagoo carshigiisa ka sarreeya ayuu cilmigiisa wax walba kulligeed kula socdaa ou og yahay rabbi subxaana wa tacaala oo wax ka baxsan karaahan aysan jirin marka jaab bin safwaan iyo markay ilaahay culuwiga u diidayaan annaga markaan sujuudsannaha wejiga dhulka dhigno maxaa nabiguna amray inaan idhaahno subxaana rabbiya alaclaa inaan idhaahno soo maaha allihii sarreeyey inaan idhaahno waxay dhihi jireen markay sujuudaan subxaana rabbiya alasfal dhihi jireen yani nabiga cagsigiisa hadalkiisa ka hor imaan jireen rabbiya alasfal yani saasay ilaahay u diidan yihiin culuwiga ilaahay uu leeyahy ilaahay intuu qalbigiisa ka sarreeyo qur-aanka fiiri markii nabilaahi ciise yuhuudda ay dhaheen waa dilnay ilaahay muxuu yidhi wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lam sawad bal rafacahu llaahu ilayh ilaahay xaggiisa u koryeelay rafci waxaa la koryeelidaaw kor u qaada ilaah ilaahay markuu ciise laftiisa la hadlay wuxuu yidhi innii mutawafiika waraaficuka ilaya xaggaygan kuu koryeelayaa buu ilahay yidhi wa tacaala kalimaadka iyo camalka iyo kelimada ayibka iyo camalka saalixa ilahi muxuu yidhi ilayhi yascadu lkalimu ayibu waalcamalu saalixu yarfacuhu ilahay waxaa u fuulo u koro camalka saalixa kelimada ayibka marka meel aad soo helaysa la xadiid walaa aayad ilaahay baa mawjuud fii kulli makaan ah ma jiro waa caqiide jahm ibnu safaan oo wata wey ilaahay wa fowqa carshii buu waa ka sareeya khalqigiisa baainun can khalqihi wy khalqigiisuu ka sareeya sidaas darteed caqiidada ahlu sunnahu waa taas weye culuwiga ilaahay bay qiraan shiikhuna caqiidadii ahlu sunnahu meeshaa noogu sugay annaga kayfiyada ma baarbaarayn seebuu ahaa iyo ma weydiinayno sidaasaa la raba inuu qofku uga gudbo istiwaha ilaahay subxaana wa tacaala yani istawla in lagu fasirana sax ma aha istowla in la yidhaahdo waa taxriif wa waa macnaho tawiil baila lagu tawiiliye weyan istiwaa sidiisa u daa kayfiyadana tafwiid iyo ilaahay baa garanaya dheh intaa uga baxa wa annahu maaliku khalqihi wa ansha'ahum laa can xaajatin ila maa khalaqa walaa limacnan dacaahu an khalaqahum laakinahu facaalu lima yashaau wayaxkumu maa yuriidu laa yus'alu camaa yafcalu waalkhalqu mas'uuluuna camaa yafcaluun wuxuu leeyahay sheikha raximahullah wa annahu allah maaliku khalqihi khalqiga ou abuurtay addoommadiisa allah milkiyey wa isagay addoommo u yihiin wa ansha'ahum ilaahay wuu abuuray oo ayagoon jirin meelaysan ayagoon jirin buu amaamuudoo sameeyey wey muxuu u abuuray laa can xaajatin laa can xaajatin baahi la'aanteed ayuu abuuray oo u baahan yahay ilaa maa khalaqa wuxuu abuura u baahan yahay la'aanteed ayuu abuuray khalqiga markuu ilaahay abuuray uma baahnayn khalqiga waa ka deeqtoonya yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallah huwa alghaniyu alxamiid ilaahay waa hani wa addoommada uma baahna asagoona u baahnayn buu ilaahay abuuray subxaana wa tacaala walaa limacnanna uma uusan abuurin macno macnahaasoo dacaahu ugu yeeray ilaa an khalaqahum inuu abuuro sabab ilaahay ku kallifay inuu khalqiga abuuro ayaa jiro ayadaynan jirinna ayuu khalqigiisa abuuray sababtu waa maxay muxuu abuuro marka laakinahu facaalun limaa yashaa ilaahay subxaana wa tacaala laakinahu allah facaalun alla samayn badan waa falid badan weeye lima yashaa wuxuu doona buu sameeya waa facaalun limaa yuriidu wuxuu doona sameeya cid ka hor istaagi karta malaha markuu wax abuuro ilaahay uma baahna macno uu keenayo tar ilaahay u ah uma uusan abuurin laakiin xikmadiisaa keentay inuu abuuro facaalu limaa yashaa wuxuu doono buu sameeya wayaxkumu ilaahay wuu xukuma maa yuriidu wuxuu doono buu xukumaa laa mucaqiba lixukmihi cid ilaahay xukumkiisa ka dabategi karto ridin kartana ma leh weeyaan laa yus'alu camaa yafcalu allah waxa uu sameeyo lama weydiiyo muxuu ilaahay samaawaad ku abuurtay muxuu cirka u abuuray muxuu dhulka u abuuray muxuu bani aadamka u abuuray muxuu xayawaanaadka xasharaad ku abuuray lama oranay ilahay wuxuu doono buu sameeya waalkhalqu addoommadana mas-uuluuna kuwa la weydiinaya wey wax mukalafiinta wax la weydiiy waa jinnigii insiga wey waa la su'aali camaa yafcaluuna waxay sameeyaan ayaa la weydiinaya waxay sameeyaan ayaa iyaguna la su'aalaya waxa weeye yani aayadda fi suurat alambiya ku jirto kale buu sheikhu tarjamaya ou leeyahay laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun allah wuxuu sameeye lama weydiiyo khalqiga ayaa la weydiiyaa asaga ilaahay uu weydiini waxa ay sameeyeen maxaa u samayseen baa la odhan marka allah koonkan ilaahay baa iska leh markuu abuurayana ciduu kala tashtay lama arko baahi asaga u haysana uma abuurin laakiin wuxuu doonau wuxuu sameeyana maxaa u samayso cid oran kartahay ma jirto laakiin annaga waanala leeyahay wax alle waxaan samayno muraakabiinaa nahay waanala ilaalini addoomaa nahay waanala leeyahay waana la su'aalayaa weyaan tan fikradan waa horaa usoo sheegna waanahu madcuwun biasmaai lxusna wa mawsuufun bisifaatihi alatii samaa biha wawasafa biha nafsahu wasamaahu wawasafahu biha nabiyuhu calayhi salaam waa ka gudub laa yucjizuhu ilaahay ma cajis geliyo shay waxba ma cajsi gelinaayo filardi dhulka dhexdiisa kuma cajsi gelinayo walaa fi samaai samadana ilaahay wax ku cajsi gelin kara lama bimacnaa wax ka baxsan kara male qudrada ilaahay iyo taxta qabdatihi wa ayay dadka kusugalqiga ku sugan yihiin laa yucjizuhu ma cajsigeliyo shay-un waxba ma cajsigeliyo allah filardi dhulka dhexdiisa wax ku cajsigelin karo oo ka baxsan karo uusan rabbi qaban karaynin lama arko weeyaan walaa fi samaai samadana cid ku cajsigelin karta lama arko marka aayadda fi suurati faatir ku jirto ayuu shiikhu ta'wiilinaya oo ah ilaahay uu leeyahay yani wamaa kaana allaahu liyucjizahu wma kana allah liyucjizahu min shayin fi samaawaati walaa fi lard inahu kana caliiman qadiira aayaddaasuu kaga hadlaya allah wax ardada iyo samaawaadka ardada ku cajsigelin karo lama arko haddaba nafyigan oo ilaahay waxba ma cajid wax caji gelin karaa ma jirto laleeyahay diidada maxaa loo jeedaa yani waxaa la yidhahdaa haada nafyu markii shay ilaahay ou naftiisa ka anfiyo waxa weeye waa lihubuuti kamaali diddihi baa la yidhaahdaa lihubuuti kamaali diddihi shaygan yani maaragtay allah loo diiday shaygan ilaahay loo diiday cagsigiisa didkiisa midka ah oo kaamila baa la sugayaa wya kaasaa lagu sugaya likamaalu didihi baa layidhaahdaa yani saasaa loo jeedaa nafyi kasta oo sifaatka ilaahay ku yimaado kitaabka iyo sunnada dhexdeeda ku yimaadana waxaa loo jeedaa lihubuuti kamaali diddihi baa loo jeedaa wax kastoo ilaahay naftiisa u diido oo naftiisa uu ka anfiyo cagsigeeda ilaahay loo sugaa maalan hadda maxaa loo diiday allah naftiis muxuu u diiday cajsi soomaa wax cajsi gelin kara inuusan jirin maxaa marka la sugayaa allah subxaana wa tacaala waxaa loo sugaa qudra loo sugaya awood inuu leeyahay awooddiisana ay kamaal kaamil tahay awood dhammaystiran inay taha loo sugay wuxuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala walaa yadlimu rabbuka axada ilaahay addoommadiisa qofna ma dulmiyo qof axadna ma dulmiyo marka walaa yadlimu rabbuka axadan marka laleeyahay waa likamaali cadlihi ilaa dulmi baa ilaahay loo diiday soomaha cagsigeeda ilahay u sugayna cadaaladiisa ayaa kaamil oo dhammaystiran baan odhanayna allah wuxuu leeyahy qur-aanka ku leeyahay laa yaczubu canhu midqaalu daratin fi samaawaati walaa fi lard wax ilaahay cilmigiisa ka maqan samaawaadka iyo ardada ma jiro ka maqnaan karo arrintaas loo diiday nafyiga cagsigeeda muxuu sugayaa wuxuu sugaya waa kamaala cilmihi ilaahay cilmigiisu inuu kaamil yaho dhammaystiran yahay ayuu sugayaa weyaan saasaa la rabaa marka ilaahay subxaana wa tacaala wax cajsi gelin kara lama arko shiikhu marka sidaas wuxuu leeyahay laa yucjizuhu alla ma cajsigeliyo shay-un waxba fil ardi dhulka dhexdiisa walaa fi samaay aayaddaasuu tawiilsanaya wey faqrada tobnaad wuxuu yidhi musanifka raximah ullah walaa yuusafu lama tilmaamo allah bima fiihi naqsun wax nusqaani ku sugan tahay ilaahay laguma tilmaamo nusqaan ay ku jirto rabbi ha ku tilmaami ow amase caybun ceebu ay ku sugan tahay ilaahay laguma tilmaamo ow aafatun ama aafo oo cudur ah uu ku sugan yahay ilaahay laguma tilmaamo maxaa yeele fainahu allah jalla weynaaye calaa kor noqonye tacaalaa wuu ka kor noqday can daalika arrintaas wuu ka kor noqday yani nusqaan oo dhan waa ka hufan yahay ceeb oo dhan waa ka hufan yahay aafo oo dhan ilaahay waa ka hufan yahay sidaasaa la rabaa waa sifaat yani waxa weeye waxyaalaha naqsiga cagsigooda ilaahay loo sugaa oo sifaatu kamaalin ah sifaat dhammaystiran ayaa rabbi subxaana wa tacaala loo sugaa weya labadan faqrana waa soo marnay wakhalaqa aadama calayhi salaam biyadihi wayadaahu mabsuudataani kayfa yashaau bilaa kayfa id lam yantiq kitaabu llahi tacaala fiihi bikayfin waa ka soo hadal walaa yuctaqadu lama ictiqaadiyo fiihi allah alacdaa'u xubno looma ictiqaadiyo wljawaarixu yani jawaarix oo xubnihii looma ictiqaadiyo wala tuulu dhir looma ictiqaadiyo wala alcardu balar looma ictiqaadiyo wala alkhiladu kakanaan iyo adayg looma ictiqaadiyo wala diqatu yaraan iyo naxiifnimo looma ictiqaadiyo wanaxwu haada iyo wixii waxaasoo dhan lamida oo mimaa kii ka mida yakuunu uu ahaanayo miluhu waxaasoo kale fi lkhalqi khalqigii dhexdiisa uu ahaanayo wixii khalqiga ahaa dhexdiisa ilaahay looma ictiqaadiyo fa inahu maxaa yeelay laysa ka milihi shayun laysa ka milihi ay laysa miluhu allah oo kale ma ahan shay-un waxba tabaaraka allah wuu kor noqday tabaaraka waxaa kor noqday oo nusqaanoo dhanba ka hufnaaday wajhu rabbina rabbigeenna wejigiisa allihii diljalaali weyne kuu saaxiibka ahaa walikraami wanaagana u saaxiibka aha karaamada iyo sharafta u saaxiibka ahaa hadalkan musanifku waxyaalaha lagu qabsaday ka mid tahay cibaaradan u isticmaalay cibaaro ay salafki isticmaali jireen maaha lama isticmaalo saxna maaha in ilaahay loo isticmaalo wuxuu leeyahay muxaqiqa fiiri hoos wuxuu leeyahay raqam lam tarid fi lkitaabi wassunna kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga kuma imanin in ilaahay waxaan lagu sheeg sheego duul iyo cardi iyo khilad iyo waxa la tilmaamo walam tu'tar lamana soo guurinin can salafi saalixi salaf saalixna lagama soo guurin bal hiya cibaaraatu lmutakalimiin dadka mutakalimiinta ahoo falsafada iyo cilmulkalaamka ka hadlo cibaarooyinka isticmaalaan weyn aladiina darajuu cala nafyi almufasali lisifaat dadka dhaqanka ka dhigtay oo iska dhex dabaasho ilaahay markay sifaadkiisa ka hadlayaan nafyiga nafyi mufasalay sameeyaan walibaat lmujmal wax diidayaan waxaanoo kale sheegaan laysa lahu jaarixatun laysa lahu yani laysa bituurin laysa waxaasay tiriyaan ibaatka ilaahayna markay ka hadlayaan waa ijmaaliyaan waa cagsiga ahlu sunnaha wey ahlu sunnaha cagsigiisa wey muxaqiqu wuxuu yidhi fakaana alwlaa bilmusanifi raximah llah musanifka waxaa ku habboonaa alistiqnaau can hada canha inuu waxaan ka deeqtoomo uusan kitaabka ku qorin waxaa u habboonaa wasuluuka manhaji salafi wasuluuku manhaji salafi salaf saalix wadadoodii ariiqadoodii inuu raaco fi lihbaati mufasali wanafyi almujmal ila salafku waxay qabaan marka ilahay wax loo sugaayo in la tafsiiliyo nafyi marka ilahay wax loo diidayana in sidaasay qabaan ahlubidacana cagsigooday qabaan oo waxay qabaan wax la yidhaahdo annafyu lmufasalu fi sifaati walihbaat almujmalu laha sidaasay qabaan marka masaladan yani marka ibn abilcizi oo shaarixa taxaawiyaha markuu masalada ka hadlayo hadal aad u qiimo badan oo soo guurinaya wuxuu leeyahay wahada alnafyu lmujaradu maca kownihi laa madca fiihi fiihi isaa'atu adabi nafyigan nafyigan oo hadda yani ay ilaahay u diideen oo hadalkan laleeyahay ilaahay saan maaha ilaahay saan maaha saan laleeyahay yani wuxuu leeyahay wax ammaanaho ku sugan lama arko wax ammaano ilaahay ugu sugan kuma jirto bal inay iska da ammaan keliya tahee suul adabaaba ku jira ilaahay adaab darro lagula dhaqmo weeyaan maxaa yeelay fa ina annafya sirfa laa madxa fiihi yani waxa weeye nafyi ilaahay waxaas maaha waxaas maaha waxaas maaha haddaad tidhaahdo yacni sharaf ilaahay uma ah wuxuu leeyahay tusaaluu soo qaadanaya fa innaka low qulta lisultaan hadda iska baddaa allah addoommadiisa nin madaxaho madaxweyne ah haddii aad ku tidhaahdo anta lasta bizabbaalin yacni lasta bikasaaxin lasta bixajaamin lasta bixaa'ikin haddaad sidaa tidhaahdo inaa ammaantaad rabtaa haddaad tidhaahdo dhulka nin xaaqaa mid dadka toobaahi maahi mid sidaasa maahi markaa tiada ma ammaanta bis waa cayday ninka madaxda waa cayday ammaan ma wuxuu leeyahay haddaad sidaa ku tiraahdo la addabaka calaa haada alwasf sifadaas wuu ku garaaci laha waa ku edbin laha ma igu ammaanaysaa ku dhihi laha yacni ma aha marka qoobka aad ah, sidaa tidhaahdo lama yidhaahdo marka hadii aad marka nafyiga waxaa la rabaa ahlu sunnaha marka wax diidayaan inay duuduubaan ay ijmaaliyaan maalan ninka madaxda markaa ammaanaysa waa inaad tidhaahdaa anta lasta milu axadin min racyatik lamid ma tihid axad racyadaada ka mid ahoo kale dadka adiga racyaha kuwa ah, lamid ma tihid inaad tidhaahdo anta aclaa minhum wa ashraf adaa ka weyn oo ka sharaf badan iyo saasoo kale baa ku ammaanto laakiin inaad tan tidhaahdo saan ma tihid saan ma tihid saan ma tihid ammaan maaha bal suun adaba isaa'atu adabin baa ku sugan aadaab xuma ayaa ku jirto ilaahayna in loo isticmaalo waaba kasii fog tahayba sidaasay ahlu sunnuhu sameeyaan sifaatu naqsin markay ilaahay u diidayaan waa ijmaaliyaan duuduubay ka dhigaan markay sifada wanaagsan u sugayaanna ilaahay subxaana wa tacaala sifooyinkiisa tafsiiray ku sameeyaanoo aada maarata u bambayaaniyaan weeyaan marka sidaasaa la rabaa ahlu sunnuhu sidaasay qabaan marka hadalkan uu leeyahay fainahu laysa kamilihi shayun waa hadal aad u qiimo badan aayaddii qur ahayd ayuuna tilmaamaya laysa kamilihi shay sifaadka waxaa la rabaa laysa kamilihi shay halkaa inay kuu taalo waxaad laysa kamilihi shay waxay rag u tahay dadka mumahiliinta la yidhahda ilaahay khalqigiisa u ekaysiyo wax ilaahay shaabaho mitalkiisa noqon karahay ma jiro wey wa huwa samiicu waxay rad u tahay dadka mucatilado sifaatkii ilahay asmaadiisa diidan kuwaas ayagana rad u tahay weyaan hada wabilahi towfiiq sal llah wslm cala nabiyina mxamed ali sxbi